الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان waxaynu ku soo jiray muqadamada dheerayda ku saabsanayd kitaabu الsiyar والmagaazi wاlbucuuثi wالsaraaya xalay waxaynu soo maray maraatibu jihaadi الnafs oo afar ahaa iyo maraatibu jihaadi الshayطaan oo laba ahaa toddobadaa xaalo waynu soo maray sheekhu marka wuxu uhi wa ama jihaad اlkufaari wاlmunaafiqiin la dagaalanka gaalada iyo munaafiqiinta fa arbacu maraatib afar darajou noqdaa bilqalbi qalbiga lagala dagaalamaa wa bilisaani carabka ayaa lagula halgamaa gaalada iyo walmaali maalka iyo xoolaha wanafsi iyo naftaada badanka taqsiimkan marka loo qeybiyey jihaad اlmunaafiqiin wاlkufaar ilaa arbaci maraatib daliiluhu اlkitaabu wasunnatu waijmacu salafi saalix weeye ama alkitaab ayado badan baa ku yimid in gaalada lagula dagaalamahayo naf iyo maalba wtujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ayado badan baa ku yimid sunnadu xadiidu anas baa ka mida jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum oanu ku soo maray abu daawuud iyo nasaa-i iyo meelo badan ku yimaada iyo axmedba waxaa macnaha kaga sii cad xadiidkii ibni mascuud cabdullah maa min nabiyin bacaahu allahu fii ummatin qablii ila kaana lahu min ummatihi xawaariyuun وأصxاaب يأkذuuna bsuنتي ويqتduuna بأmri ثuma إنha تkhlف khلوف يقuluuna ma laa yfcaluun ويfcaluuna ma laa يؤmaruun faman جاهdهم بydه fahuوa مؤmiن وmaن جاهdهم بلسانه fahuوa مؤmiن وmaن جاهdهم بqلبه fahuوa مؤmiن walaysa وراءa ذلika min الإيmاn xabaة khردل في صحيح mسلم adilo badan baa marka macnaha ku yimid جiهاad الqلب asagu waxaa looga jeeda waynu soo maray waa inaad naftaada la dagaalanto waa mudaafacaة اlhawa wa mughaalabaة الshayطaan wa karaahiyat maa khaalafa amra اllahi subxaanahu wa tacaala oo dhan ayaa loo jeedaa marka qalbigaada waxaad ka nic xumaha macaasida dunuubta shaydaankaad la dagaalami wax kastoo ilaahay sharcigiisa khilaafsan baad kohan idan xadiidkii hadda caddeeyey walaysa waraaءa dalika min aliimaani xabatu khardil saa darteed salafku waxay yidhaahdeen ruuxa muslimkaa ee caasiga ah ee dembiga ku dhacaya waxaa laga rabaa in e, dembiga uu ku dhacayo uu kohdo oo uu qalbiga ka naco oo uu dhibsanayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala naxariis iyo wanaag uu ka qudaraynayo hadday dhacdo dembiga uu samayn inuu ku faraxsan yahay oo uusan dhibsanaynin oo wax culaysa ah uusan ku haynin oo karaahiya nacayb iyo dhibsi iyo cabsi ilaahay oo ciqaab uu ka baqayo in aakhre la cadaabo uun innaba qalbigiisa aysan ku jirin ninkaas waa gaal marka la leeyahay ruuxa caasiga ah dembiga uu samey ku gaaloobi mahayo waa marka dembiga aad samaynayso adoo og inaad dembiilo tahay ka xun waxaad samaysay ka qoomaynaya kohonaya laakiin nafya shaydaan ay kaa qayb noqdeen laakiin haddaad macsiyadaba jeceshahay oodan qalbiga ka kohanaynin oodan dhibsanaynin ood cadaab alla ka baqaynin naxariisna aadan rajaynaynin markaa gaal baad noqonaysa marka jihaad اlqalbi waa raajicun wuxuu u laabanaya ilaa mughaalabati اlhawa wa mudaafacati الshayطaan wa karaahiyat lima khaalafa xuduud اllahi wa awaamirah waana waajib calى kuli axad ama jihaad الlisaan wa huwa اlamru biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar ayaa loo jeedaa iyo warad calى ahli اlbaطil in lagu radiyo waxay wadaan hadalka lagu adkeeyo carabka lagu dhuujiyo saa darteed waxaa ku yimid fi sunna ina min acdam اljihaad maxay ahayd xadiidkii mxuu ahaa kalimatu cadlin aw kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir kaas marka asagu waa jihaad اlisaan ama jihaad اlyad wuxuu u laabanaya ilaa iqaamaة اlxuduud xuduudoo la oofiyo takyiiru اlmunkaraati biاlyad الtacziiraat ruuxa in la ganaaxo la xawdiyo qitaal اlkufaar wاlmunaafiqiin wاlbugaad quطaacu طurq muxaaribiinta ahlulbidaca in laga shaqeeyo oo marka tabar lahayo asna halkaasuu kusoo gabagaboonaya tii buu sheeku ka hadlaya wuxuuna yidhi wa jihaad اlkufaari gaalada la dagaalankeedu akhasu inta badan wuxuu gooni ku yahay bilyad gaal ha lala dagaalamo haddaad maqasho gacan ha loola tago wey wa jihaad اlmunaafiqiin munaafiqiintu jihaadkooduna akhas wuxuu gooni ku yahay inta badan bilisaan munaafiqa lala dagaalamo haddaad qur-aan ka maqasho yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina wاklud calayhim munaafiqiin dagaalkoodu waa in afka lagala dagaalamo la ceebeeyo la dhaleeceeyo xumahooda ummadda looga digo mxuu lagu diro ummadda laga hor keeno idan intaas ayagu lagula dagaalamaya lanno waa muslim ruuxi daahira waa tukanhayaa wuu soomahaya wuu salaadahaya wuu nagu dhex jiraa gaalnimo bannaanka ma keensanayo mar hadduusan gaalnimo bannaanka keensanaynin annagu nagu xisaaban yahay waa naga tirsan yahay hoostuu gaal ka yaho ka qarsanayaa balaayada maalinku laakiin gaalnimo muujisto oo bannaanka keeno waa kaafir munaafiq ma aha wixii in laisku qasab maaha munaafiq wa aladii yudhiru اlislaama wاliimaan maxaynu isku ogeyn wa yubطinu اlkufra wالnifaaq waa ruuxa gaalnimada hoosta ku qarsanhaya islaamnimona muujinhaya munaafiq la yidhahda hadday dhacdo ruuxu inuu gaalnimo muujiyo bannaanka keeno munaafiq ma aha gaal wey innaga in badan tilmaanay gaalnimadu hal qodob bay wadaagtaa ilaahay subxaanahu wa in lagu kufriyo ama rasuulkiisa lagu kufriyo ama diinta qaybo kamida ladido lagu kufriyo laakiin iyadaa magacyo kala duwan leh ruuxa hadduu gaalnimo qarsanayo qalbiga ay gaalnimo kaga jirto islaamnimona uu muujinayo munaafiq baa la odhan waa inaga soo maray ruuxuu gaalnimaduu muujinhayo hadday shirki tahay oo ilaahay khayrkii uu caabudayo ama baryahayo ama uu tuugahayo ama u sujuudahayo mushrik baa la yidhahdaa waa mushrik hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rumaysan yahay ambiyada qaybo ka midna uu rumaysan yahay qaybana uu diidan yahay sida nabigeennoo kale ahlu kitaab baa la yihahdaa sida iyo nasaaro waa kitaabi waa kaafir laakiin waa kitaabi hadduu ilaahay jiritaankiisaba diidan yahay mucail baa le ama mulxid waana gaal hadda la soco magac gooni uu leeyahay mulxid iyo mucail wax noocaasa la yihahdaa hadduu aaminsan yahay adduunku weygiiba inuu soo jiray allana uusan abuurin oo iska yimid sida waxyaaba dadka iskuulaadka loogu dhigi jiray qarax weyn oo dhacay buu ka dhashay qarax maxaa qarxiyey qarax weyn buu ka dhashay foolkaana qaraxday foolkaanay ku leeyihi hadduu aaminsan yahay adduunkan ba alla inuusan abuurin oo wax kale uu sameeyey ama uu iska yimid dahri baa la dahri baa loo yaqaanaa idan magacyo badanoo marka laisu keeno waxaa weeyaan waxoo dhan waa ma waa gaalo waa gaalo ayb hadduu islaamka aaminsan yahay xaggana muujinhayo laakiin caqiida kufriya qarsan hayo wuxuu aaminsan yahay maala nabi maxamed inu rasuul yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahayna xaq yahay diinta islaamka ay xaq tahay laakiin wuxuu qarsadaa in aysan bannaanayn in laisku maamulo sharcigeenna axkaamtan laisku maamulo qarsanhaya wuxuu aaminsan yahay nin walba wuxuu doona ha ku dhaqmo cibaadada iyo diintu waa fi ma baynaka wa bayna allah marka howlo khaasa weeye idan tashriica iyo taxaakumka iyo ilaahay diintiisa in lagu dhaqmo ma aaminsano wuuna qarsadaa waadan baa hoos laga ogaaday zindiiq baa kaa la odhanaya zindiiq yacni islaamnimuu aaminsan yahay si guud ahaaneed rasuulku rumaynayaa si guud ahaaneed laakiin qayb diinta ka mida ayuu diidan yahay ama gaalnimu qarsanaya oo caqiida kufriyu qarsanaya ma aha munaafiq munafiqu kaga duwanaa waa mukadib lilahi walirasuuli laakiin waa fulayo ma muujin karo kaa waa munaafiq ilaahay ma rumaynin rasuulka ma rumaynin wuxoo dhan waa diidan yahay laakiin afka baarkiisa muslim baan ahay ashhadu an laa ilah inagu siraaya kaas haadaa munaafiq kan wuu tawxiidsan wuu soomi wuu salaadi intaa waa aaminsan yahay dhab bay ka tahay laakiin caqiida kufriya ooy muslimiinta hadday ku ogaadaan ayuu qarsanayaa marka waxaan leenahay zindiiq hada zindiiq munaafiq waa ka daran yahay marka waxoo dhan soo urur gaalnimo un ma aho dhammaan gaalnimo isu geewo tii buu sheekhu ka hadlaya wa jihaad almunaafiqiin munaafiqiinta la dagaalankooda akhasu inta badan wuxuu gooni ku yahay billisaan faidaa adhara alkufra munaafiq maaha kaafir wey muclin ah mujaahir bilkufr sidaa darteed ibn cabaas markii la weydiiyey aayaddii jaahid alkufaara wاlmunaafiqiin wuxuu yihi alkufaaru biاlqitaal wa bisayf wاlmunaafiqiin an tuglida calayhim biاlkalaam waa inaad hadalka ku adkayso ood ceebayso ibnu jariir baa soo saaray fi tafsiiri bisanadin xasan mar kale wuxuu leey ilaahay faamarahu اllahu subxaanahu wa tacaala ibnu cabaas baa odhanaya aayadda markuu fasirayo ilahay wuxuu amray rasuulkiisa an yujaahida alkufaara biاsayf wاlmunaafiqiina biاllisaan waadhab arifqa canhum ibn abi xaatim fi tafsiri bisanadin xasan almuhim waxaa weeye gaaladu jihaadkooda inta badan waa gacan munaafiqna inta badan halgankiisu waa af iyo waxaa weeye in dadka loo cadaya xaq la fahansiiyo asaguna la dhaleeciyo sharka laga jexjeexo wey ruuxu wuxuu munaafiq yahay intuu gaalnimada qarsanay maalinku banaanka kale khadka waa ka baxay khadka waa ka baxay gaal muclana loola dagaalamaya murtad baana loola dagaalamaya inuu yahay wa ama jihaadu arbaabi الظulmi dadka dulmiga iyo macaasida waaweyn ku jira qaabka loola dagaalamayo iyo wاlbidaci bidcooyinka diinta ka dhanka a nimanka wata iyo wlmunkaraati munkaraadka faثalaaثu maraatiba tii hore afar bay ahayd biاlqalbi wاllisaani wالnafsi wاlmaal tanna waa saddex meeqo wey toddobo lixdii horeynu soo maray saddex iyo tobankaa martabo wey naftu waxaa lagula jihaadahay afar xaalo xaqa inay barato xaqa ay baratay iyo diinta inay ku dhaqanto diintii ay baratay ee ay ku dhaqanto ummadda inay ogu yeedho oy xaq ummadda gaadhsiiso ummadda marka xaqa gaadhsiisa dhibka ka yimaadiya rafaadka iyo dhibka laguu geysan inay u sabirto afartaas jihaadu nafsi buu ahaa jihaadu shayaan labuu ahaa waynu soo maray in shubahaadka iyo shoocaca uu diinta kaaga furhayo iimaankaada aad yac iska tiraado iska difaacdo in macaasida iyo xumaanta uu ku amrahayo inaad ilahay ku kufrido inaad been sheegto inaad zinaysato inaad khamr cabto inaad ribo qaadato waxaaso uu kugu akhrinhayo inaad iska difaacdo macaasida ood ka sabirto waxyaabaha uu kugu akhrinhaye shikiga iyo shoocaca ood ka celiso labadaa martabay ahaayeen afar martaboo nafta lagula jihaado laba shaydaanka lagula jihaado lix toddobadan saddex iyo toban daraja lagaa rabaa saddex iyo tobankaa bos inaad buuxiso lagaa doonahay faثalaaثu maraatiba alأuulى biاlyadi idaa qadara munkarka waa inaad gacan ku zuuliso haddaad awoodo munkar baad aragtay xadiidka abi saciid man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbi wadalika adcafu اliimaan gacantaad wax kaga qaban waad bedeli dhabbaad siin fain cajaza hadduu awoodi waayo intaqala wuxuu u guurayaa ila lisaani carabka war waxaan iska daa ilaahay ka cabso jooji xataa adoo og haddaad yactiraad in lagu dilay inaad mxua la timaado waa kuu bannaan tahay waxaad ogtahay ninkan waxba kama qaban karti haddaad tiraado waxan waa munkar waana xaaraan waa been waa bakti ilaahay ka cabso waxaan iska daana madaxba ku jebin hayaabe aakharu kuu dirahaya waad soo dharijin kartaa war waxaan waxaa lannu ruux mabda ku dhintay baa tahay taariikhda baad gelaysaaba ninkii sheekh hebel ahaa oday kibray oo mutakabiro taaquud ah oo hebel la waa intuu run u sheegay buu dilay muslimiintana wanaag baa ilaa laysaana sidqin baa kuu dhigay ilaah agtiisana waa ku leeya khayr wanaag liannu waa nooc min aljihaad ah laftirkiisu ninkaa waxbuu dareemayaa ninkan muslimka ah xumantan aad samayn darteed baad u dishay asna yacbu ku yidhi naftiisoo dhan buu iloobay ilaahay xaqiisuu gartay nabar bay ku reebaysaa isaga laftirkiisa utun bay ku reebaysaa sidaa darteed eh, khulafaa bayn cabaas rag ka mid oo dhowr ahaa muctasim iyo waalkii waafiq labadaaba rag culumay laayeen oo dileen ba ilaa waagii dambe ka qoomeyn jireen ay ku dileen khalqu اlqur'aan midna ay ku dileen uu nagu baxay oo beenbeen ah ay ku dileen waxay muxuu ahaayey ka qoomeyn jireen dilka maalinkan hebel aan dilay waxay ka qabto caqlilan waayaba maxaa jira ninkuule ilaahay baa sida yidhi rasuulku sida si yidhi waa diin kuna dhiman hayo oon laabanaynin wax lagu dila garan mahayo dulmi iyo bakti baan ku dilay buu qudaad baa dhaarta wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waad xaqbad ahayd adaa ka saxanaa dhaartiina waa been buu waxba kama jiraan anaa garan buu fii qaraarati nafsi inaan khaldanahay anaa garanayabuu asaguna saxnaa utuni nabar bay ku noqonaysa ruux lannu sidqigan iyo ikhlaaskan iyo wanaaggan aad u dhimanayso miduu ka tagahaya hawshu dheleelma ah laakiin waa in lagaa helo diniye saafia lagaa helo wey fain cajaza intaqala ila lisaan fain cajaza hadduu carabkan awoodi waaye jaahada biqalbihi qalbiga laftu waa jihaad xumaantii qalbiga in laga naco oo la kohdo waa wax loo baahan yahay wey ilahu maanta intaasaan awoodaa inaan wixii qalbiga ka kohdo qalbiga markaad ka kohoto tabar haddaad hesho carabkaad ku daraysa carabkaad aad ka badan kari karta gacan baa ku daraysa kolba marka intaad awoodi karta wey fahaadihi alaaثaةa caشhara martabata min aljihaad faadi alaa cashar saddex iyo toban martabadood weeyabo jihaad ah afar nafta lagula jihaado laba shaydaanka lagula jihaado afar gaalada iyo munaafiqiinta lagula jihaado ayb iyo saddex lagula jihaado arbaabu dulmi wاlbidaci iyo wixii la halmaala saddex iyo tobankaas wey shee wuxuu ku gebagabeeyey waa yani khaatimada u fiirsan wman maata walam yagzu walam yuxadid nafsahu bilgazw maata calaa shucbati min الnifaaq saddex-iyo tobankaa darajo haddii lagaa waayo waxaa weyaan hawshanaad gelaysaabuu sheekhu leeyahy laakiin hawshaani martada waxay khusaysaa gaalada gaalada duulaan baa laga hadlay man maata ruuxii dhinta walam yagzu asagoon gaala ku duulin cadowga ilahi aan ku duulin walam yuxadid aan ugu sheekayn nafsahu naftiisa bilgazw hadduu kari waayona aan mar dhihin ilaah anoon gaal ku duulin naftaa iga qaadi aan qalbiga ugu sheekaynin maata wuxuu ku dhinta calaa shucbatin qayb min anifaaqi munaafiqnimo ah qayb munaafiqnimaa ah kugu jirta kuwa ka warran naftooda aan ugu sheekaynaynin ayb xaggana aan duulaynin munaafiqiin cadcad bay noqon hayaan kuwa ayagu haddii la yidhi ninka aan naftiisa ugu sheekay inuu duulo ayb ama aan duulinba maata calaa shucbatin min nifaaq ninkii halgankaba la dagaalama maxaa ka tidhahdee kuwaada soomaaliya jooga waxaa loo yaqaana baa lagu yidhi muxuu ahaaye macawsaweyn macawsaweyn baa wadaadaha ayagu iska ganacsadee macawsaha sarandadaha xidhe ee muxuu ahaayey aan hawlaha isku dayin ee kontonka doolar la siiyo macawsaweyn baa loo yaqaanaa nimanka iyagu dagaalka diyaaro waa niman sarwaalle iyo shaar ku go-an yihiin oo dagaalamahayo booshka wato wey ninku macaws saranduu qaadan ee kaba oben ah macawsaweyn baa loo yaqaanaa oo la kala baxayba adunka lojog la kala dhaqaaq marka beryahan dambe muxuu aha magacyo fiican baa laga bixiyaa soomaaliya nimaama mari calas loo bixiyey qolii macawise baa loo bixiyey ma aqaano idinka wax laydin bixin doona waramahayo almuhim <clears throat> ninka aan duulin naftisana duulnimaad oogu sheekaynin maata calaa shucbati min nifaaq ciyaada biاllah waayna ku maray fii sunani abi daawuud ninkii intuu nool yahay aan duulin asaabahu اllahu biqaaricatin qabla ywmi اlqiyaama ninka aan gaal ku duulin aan halgamin intuu nool yahay ilaahay adduunku ku imtixaanaya musiiba adduunka ugu keenaya asaabahu اllahu biqaaricatin qabla ywma اlqiyaama qiyaamatuka waa mowtuka intaadan dhimanin ka hor baa ilaahay musiiba fii diinig musiiba fii maalik musiiba fii badanig buu kugu sii daynaya hawsha hawl khatara wey marka waa in ninkii aan wax kale awoodi waayo waa in shilinka laga helo ninkii shilin laga waayo waa in tale iyo duca laga helo intaa ninkii laga waayo waa in laga nabadgalo afkiisa iyo adinkiisa in laga nabadgalo wey ninaan laga nabadgelaynin oon shilin bixinaynin oon lafiis isgeynaynin oon taageer iyo duca aan laga helaynin maxaad moodaa hade asaga laga baxsan layahay ayib oo qolyahan u naqaanay tunji ku talis nimanka tunjiga ku taliya faslun walaa yatimu اljihaadu ilaa biاlhijra jihaadku ma dhammaystirmo ilaa bilhijra muhiim jiddan wesha usuushu buu ka hadlaya ruuxu markuu dirwa gaadho oo uu soo baasay uu soo kaco ayuu ninkan foo degelin lahayaa asalaf الsaalix yani say u tijaabiyaan iimaankooda waxay samayn jireen gaalba gaalhuu ka adag bay aadi jireen cbdilai mubaarak raxmat ullahi tacaala calayh intuu ka soo tago turkiga asagoo kaga jira difaaciya dagaal iyo wuxuu iman jira sham buu ka dagaalami jiray sham ayuu bayruud dushadu ka dagaalami jiray asagii awsaaci iyo markaasa li cabdullahi reer khuraasaan baad halkaasa jirtaaye oo xuduudda bakistan iyo iiraan iyo turkiya lagu ogaayey maxaad ka soo doontay sham iyo xeebaha ka soo doontay nimankaa wataniyin wey mushrikiin iyo majuus weeye muxuu aha aan diin lahayn waxaan rabaa nin diin sheegana inaan ka hortagaan doonayaab siaoba nimankan ilaahay qirhaya ee ambiyada rumaysan ee nabiga ku kufriyey ayaa la moodaba in islaam yihiin nin marka shubho qabaa yaan rabaa inaan ku jihaado marka jihaadu ahlkitaab afdal min jihaad اlmushrikiin bu sidaa darteed nin walba ninku islaamka oga dhow yahay markaad qabataan dagaalkuna ka cuslada la rabaa saa darteed murtadkii shalay annaga muslimiinta ka tirsanaa jihaadkiisu waa ka culus yahay gaalkiisii hore leannu ninkan shaydaan wey saaxiibu shubahaad ah dad buu shiki gelinhayaaba marka inaad ku nafbaxaa la rabaa sidaaduba laydin kala garan waayo marka waxaan ka jeclahay bu qitaalu ahli kitaab afdalu cindii min qitaali mushrikiin bu axmed baa aad uga ammaan jira qadiyadda ayada waxaa soo guuriyay alimaam ibn qudaama fi lmuqni kitaab ijihaada laga akriyo yani selafku waxaa weeye inaguna kii iska daa banaanka yaalay kii murtadkaa iyo muxuu ahaay mid shubha ku jir iska badaaya kuwa kufaar asliyiina oo khusaada oo soo duulay oo muxtaliina oo dalkii iyo ahal iyo diinba baaba'shay baa leeyahay mxuu aha macawisawiin loo noqday macawisyawiin baa loo noqday walaa yatimu ljihaad jihaadku ma dhammaystir ilaa bilhijrati hijra mooye in hijra la helo mooye jihaad jiri mahayo wala alhijratu walaa tatimu lhijra hijrana kaamil noqon mayso iyo waljihaadu ila biliimaan markaad xumaanta iyo macaasida ka hijrooto ayaad halgamaysaa ayib sidaa darteed laabudda min hijra idan jihaad iman mahayo ila an tuhaajira aw tahjura الsuuءa wاlmacaasi wاlhijraةu wاljihaadu ila biاliimaan nimaan iimaan lahayna kuu halgemi maayo ninka muslimka waxa riixaya motoorka riixaya injiinka riixaya waa iimaan qalbigiisa ku jira wey nimaan marka iimaanba lahayn xabad kuu hoorin maayo meeshan waa lagu gablamahaya wاraajuuna raxmat اllah kuwa rajeeyey ilahay naxariista aakhariya adduun hum اladiina qaamuu bihadihi الثalaaثa saddexdan wixii dadka laga helay iimaan hijro jihaad saddexdaa dadka laga helay baa ilahay naxariista rajaynaya ma daliil qaala tacaala ina aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulka rumeeyey aakhariya mxuu ahay caqaa'idkao dhan iyo wanaag oo dhan ba laga helay arkaan iimaan iyo waajibaadka islaamkaba wاladiina haajaruu iyo kuwa hijrooday can الsuuءi wاlkufri ka hijrooday wajaahaduu fii sabiili الlah saddexdaa isku darsaday iimaan hijro iyo jihaad ulaa'ika yarjuuna raxmat اllah kuwaa un baa raje ilahay naxariista rajaynaya wallahu gafuur raxiim idan laabudda min hijratin oo caam ah macaasida iyo shirkiga iyo kufriyaadka iyo xaaraanta in laga fogaada kow ka ah ayib waxaana u dambeeya in gaalo wadankeed aadan diintaada xor u ahayn oodan khayrkaada muujisan karin oodan kufriga la dagaalami karin in laga dhaqaaqa yaa u dambaysa oo tamaamkeeda iyo kamaalkeeda ah jihaadkana doorkiiba jooji wa kamaa ana aliimaana sida iimaanku fardun calaa kulli axadin ruux kasta waajib oogu yahay fa fardun calayhi jarataan muhiim jiddan wey ruuxa muslimka ah muminiintoo dhanba khalqigoo dhanba mukalafiinta insi iyo jin kulli waxaa laga rabaa aliimaan waa fardu cayn calaa kulli axad sidoo kale waxaa farad ku ah calayhi hijrataani fii kulli waqt wakti kastana laba jira laga rabaa haddaba dad muslim tahay weeye hadi ta koobaadi waa hijraة ilى اllahi caزa wajala bالtwxiidi wاlإkhlaasi wاlinaabati wالtawakuli wاlkhawfi wاlrajaءi wاlmaxabati wالtawba ta koobaad waa inaad ilahay usoo hijrooto qalbigaada camalkaada naftaada maalkaada xumaantii shirkigii kufrigii istuskii waa inaad ka soo baxdo khadka aadamaha waa inaad ka baxdo ilahay isku xidhow waa hijra macnawiya wuxuu sheekada ka hadlayo intaaban la gaarin dhaqaaq iyo safar la gaadhin horta bal adduunkan ka xorow oo makhluuqaadkan ka xorow oo rabbigii khaaliqo ka abuuray isku xidh wey hijratu ila اllahi subxaanaه wa tacaala bالtawxiid ilahay in loo hijroodo bالtawxiid shirkigaan ka tagaynaa fain taabuu can shirki wey وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لا بد من مفارقة الشرك والكفر والطاغوت والإلحاد diin la-aan o dhan waa inaad ka tagto ilaahay aad noqoto muwaxid xaqiisa garanaya wاlإkhlaaص istus iyo ha lagaa sheego waa inaad ka fogaato mukhlis noqoto camalkaad samayn waxaad qaban waxaad sadaqaysan waxaad bari waxaad sheegi waxaad dhaqi ilaahay darti waxaan iska fiira ma banaan yaha alla darti u sameya ha laguu ammaano hebel nin fiican buu ahaa ninkanuu ahaa nin qiimo badan buu ahaa waxba ha danayn wixii magac wanaagsan ama dheg wanaagsan ummadda ilaahay kuu dhex dhigo bishaariya khayr wey tilka bushra caji mumin tilka bushra اlmumin laakiin adugu inaba hawshaasi hasku daya ilaahay xaggiisuun milcso iyo wlinaabati ilahay in looga noqdo xumaantii iyo dembiga dhacay inaaba iyo towba wاrujuuc aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah wاtawakul ilahay in la tala saarto waa sidq اlictimaadi calى اllah ilahay inaad tala saarato isku halayso atawakulu waa ilahay in laisku xidho weeye ictiqaadan wa hiqatan bihi maca badli اlasbaabi wاshuruud adoo la yimid wixii asbaab ahaa diyaar garoobay waxaad qaban kartay qabtay haddana ilaahay inuu hawsha ay ku xidhmada aaminto wax kasta adoo sameeyey baan waxba kuu suuragelayn wanaad wixii o dhan ba la timaado asbaabtii lagaga baahnaa dadaal aadan hakranin waxba aadan la hadhin haddana aad aaminto ilahay wax inuu ku xidhan yahay asagana aad cuskato iyo wاlkhawfi alla in laga cabsado aadamankan aan laga cabsanin wاlrajaa ilahay in khayr iyo wanaag isaga laga rajeeyo wاlmaxabati alla in la jeclaado wاtawbati in loo noqdo taasi waa hijrada koobaad ee waajib kuga fii kuli waqti lanna waa iimaanka asalkiisiba waa fardu cayn calى kuli axad min albashar hijrada labaad tana lagu kala baxay whijratu ilىa rasuulihi biاlmutaabaca waa inaad khalqiga kaloo dhanba aad ka go'do weeye xagga raacitaanka iyo ka diin dhigashada warkooda nabiga sal slm baad u hijroon laba qodob baa jira nabiga ku xidhan tahay tasdiiquhu fima akhbara wa طaacatuhu fima amara ayb ile diinta waa intaasba qayb u laabanaya akhbaar oo tasdiiq ah iyo qayb awaamir ah iyo nawaahi ah oo laga rabo imtithaal waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacala iyo rasuulkiisu waxay amreen bilinqiyaadi walistislaam ba laga rabaa hogaansan ku dhaqan daaca laga rabaa marka rukniga asaasiga iimaanka camalulqalbi loo yaqaan ama inqiyaad la yidhaahdo ama iltisaam ama idcaan la yidhaahdo kan u laabanaya awaamirtu khuseeyaa iyo nawaahida aybiyaadka mustaqbalka ahbaarta waxyaabaha dhacaya aakhar iyo janno hawlaha rumayn waa ahbaar tasdiiq baa laga rabaa tasdiiquu sal slm fii ma ahbara min alghaybiyaat mucjizaadka janno iyo naar muminiintu meeshay ku dambayn doon ilaahay ballanqaadkiisa waxaas dhan rumayso wey haddii kale munaafiq maa wacadana allah warasuuluh e ilaa hururan baad la soo istaagaysa waa inaad rumayso tasdiiquhu fii ma iyo aacatuhu fii ma baa lagaa rabaa de amarna waxaa ku jira nahyi waa lagaa reeba de moogta asaguna wahijratu ilaa rasuulihi bilmutaabaca nabiga waa inaad u hijrooto ood keligii raacdo keligii baad raacaysa axad kale raaci maysa rasuulku wuxuu la diin ahayd waa inaad qaadato od qaa'ibto una hogaansato sidaa darteed dad wadaadaha iyo boqorada iyo ogaasyada iyo ummadda inteeda kale aad ku raacdo wax kastoy sheegaan shar iyo khayrba gaal baatay muslimati axad min albashari haddaad tiraado wax kastoo uu la yimaadaan ku raacaya khayran aw sharan nacam aad tiraahdo kaafir bilahi alcadiim baa tahay lanna waxaas axadka asagaa nazaltahu mansilata rasuulilah booska nebi maxamed baad dhigtay ilaa nabigaa raacitaan mulaqa kugu lahaa wax kasta uu la yimaado inaad ku ra maa nabigu waa macsuum waa rasuulka ilaahay baa kareemeeyey ayib waxaan wanaag laba iman maayo haddii haddaad laakiin bini aadam tiradaahay maslahan daba dhigtay waad ku gaaloobaysa ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaba min duuni illaah walmasiixa bna maryam sheekh islam ibnu teymiya kitaabkiisa loo yaqaan araddu cala alkhnaa'i almaliki safxadaas afar boqol toddobaatan sane wuxuu ku leeyahy aayaddan waxay tusaysaa boqorada iyo umarada iyo culummada ninkii ku raaca wuxuu ogyahay inay ku khaldanya waa gaaloobahaya waa mushrik caabidun lilculamaai waalawliyaai wاطawaaqiti wاlumaraa mushrik wey hawsha halis w hawsha idan iska ilaaliya wey idan waxaanu ku hijroon can ashirki wاlkufr ilى اllah waxaynu ku hijroonaynaa mutaabacatu hayri rasul sl slm inaan raacno oon dabagalno axdan rasulka ilahi ka ahay wاlinqiyaadi loo holgaansamo liamri nabiga amarkiisii iyo wtasdiiqi in la rumeeyo bikhabari nabiga khabarkii inoo sheegay iyo wuxuu mxuu inoo soo gudbiyey ee dhacdo ah iyo wa taqdiimi amrihi nabiga amarkiisa in la hormarsho iyo wa wuxuu inoo sheegay calaa amri hayri laga hormaro khabarihi haddii la mxuu ahaaye dhakhtar heel baa sidaa yidhi iyo mxuu ahaaye brofesor heel baa waxaa sheegay subanha yiin lagu keeno waana suubaha raacda wey suubanha inaad qaadato warkiisa la rabaa abubakr baa yidhi cumar baa yidhi nabigaa yidhi baa la yidhi nabiga ku raacaysa ila rasuulka iyo nabiga lasoo dir nabi maxamed buu ahaaye culummadan iyo saxaabaduna ahlu khayr wanaag baanu ku ogeyne laakiin maalinka la yidhahda abubakar baa dhankaa maray nebi maxamedna sidanuu ka yidhi qadiyadda subanhaynu ku gowracannahay soo maa haddii kale been baad ka sheegtay iimaankaadi saxaabiga ku xadgudbi maysido waxaad baadhi cudurdaarka uu leeyahay waxaa keenay inuu xadiidka ka leexdo ma soo gaadhin qaab kaluu asagu u fasirtay muusan arag waan u cudurdaarayna ahlu khayr way ku xadgudbin lakiin annagu waxaa na quseeya xaqaa noo caddaaday ee nabiga naga soo gaadhay baan ku gowracannahay faman kaanat hijratuhu ilى اllahi warasuulihi fahijratuhu ilى اllahi warasuulih wman kaanat hijratu ilى dunya yusiibuha aw imra'ati yataزawajuha fahijratu ilى ma haajara ilayh halkaas kuu geliyey hijrada nebi maxamed iyo taalee laga hadlaya besa ma aha inaad ka carto daar اlkufri ilaa daar اlislaam besa ma aha waa inaad xumaanta iyo shirka oo dhanba ka tagto oo towxiidkii xaqa aad hiile iyo garab u noqoto waa inaad taqliidka iyo itibaacu hayr rasuulilahi oo dhan faraha ka qaado oo nabiga racdo ku gowracnaato ayib baa lagaa rabaa daacadna ay kaa noqoto sidqi iyo ikhlaas baa lagaa rabaa wa farada calayhi ilaahay wuxuu ku fariday rasuulkiisa iyo muslimiinto dhanba jihaada nafsihi fii daat اllah waxaa waajibo ku saaran jihaada nafsihi naftiisa inuu la dagaalamo fii daat اllah ay fii diin اllah ilahay diintiisa naftada kula jihaad afartii daraja wayna soo marra dee jihaadka nafta lagula jihaaday wafarada calayhi jihaada shayaanihi shaydaankaada inaad la jihaadana farad baa lagaaga yeelay waynu soo mara isaguna in laba qaab loola dagaalamo fa haada kulluhu waxaynu soo sheegna dhammaantii fardu caynin waajib buu ku yahay ruux kastoo aadama ah laa yanuubu fiihi kaa qaadi maayo fi lwaajibi axadun can axad laa yanuubu fiihi axadun axad ka naaib noqon maayo way can axadin aakhar jihaadu shayطaan oo labada qaybadah ah, fardu cayn bu adiga kugu yahay jihaad nafs oo afar darajaha fardu cayn ba kugu yahay howlahaasoo dhan ba aday ku saaran yihiin jihaad kalen soo maray asaguna maraatibta afarta ahaa iyo kii saddexda waa lagaa rabaa laakiin ayagu mar bay fardu kifaayo noqdaan marna waa caynoobaan tiibuu sheeku ka hadli doonaa wa ama jihaad اlkufaar wاlmunaafiqiin kuwaasi gaalada la dagaalankooda iyo munaafiqiintu faqad yuktafaa in lagu kaaftoomaa laga yaabaa fiihi fi اljihaad bibacdi اlummati ummadda barhkeed maxaa loogu kaaftoomay idaa xasala minhu maqsuud اljihaad marka laga helo ummaddii barhkeed jihaad wixii looga gol lahaa yani ummaddii qayb ka mida gaalada halgamaysa wayna ku filan yihiin waa jilciyaan waddanka islaamkaay ka ilaaliyaan bal qaybay ka qabsadaan way ka haniimaystaan gacanta tanamsinti baa le marka adiga farducayn kugu noqon maayo jihaadka noocaas de goormaa inugu dambeysay muslimiin ayagu intay duulaan gaala dhul ka ama dhul ka qabsada oo jizya ka qaada oo calanku u babanhayo dhowr boqoloo sano kahor baa inagu dambaysa waxaa daaynu ku jiraa waa difaacu nafs nin guriga loogu soo galay oo asagoo habeenka jifa ay soo jabsadeen oo u arka gurigo dhex taagan oo baangar la baday baynu nahay waa ninkan ugu qiimo badan gurigii daaqa intii laga soo daatay baa jikadoo la goranhayo iyo khasnadoo la jabsaday baad ku soo baxday iyo carruurtoo la haaligayo la boobahayo adoo baangad la weyl la booday waa ninkan ugu fiican ninkan warra musqushu galhayaa bas waa aamusa inta la dhaafahayo ninkii inoogu iimaan row waa ninka intuu baanqad qaatay wuxuu isdifaacay ee islaantii caruurtii isaan looga kofsano intaa xoolihii kaanaa ka samray wey waa ninka inoogu qiimo badan ninka asagu fulagi ee tunjikutaliska muxuu sameeyey musqushuu galhaya shanqadhan waa yaraynaya si loo darin meesha inuu ninba ku jiro oon looga farxalanin hawshu sidaa ma tamaysan maaha sidaa an ma jiraan jihaad eh, fardu kifaaya iyo hazwi xaqiiqa waa in lasu sheega wey goorma inagu dambeysay ya hawshii cigaal shidaad shaluu dhintay dhe shaluu dhintay dheh ayib hawshaasaynu ku jiraa ciyaada biاllaah ilaaha noo sakir asagaa awood leh faslu wa akmalu اlkhalqi cinda allah khalqa kuwa ugu dhammaystiran ilaahay agtiisa man kamala maraatiba اljihaadi kulaha ninka halgamaya jamiica aljihaad baa laga helay jamiic aljihaad saddex iyo tobanka martababa ninka maanta halgamaya waa laga helaya liannu yujaahidu nafsahu wa yujaahidu shayطaanahu wa yujaahidu اlmunaafiqiina wاlkufaar wa yujaahidu quطaac الطurq wاlmuxaaribiin wa ahli الظulmi wاlmunkaraat waa kaamil ninka asaga intay nin kale maxaan leenahay dacwaa wadnaa waa qeyb jihaad ka mid aho dambe oo jihaad nafsi jihaad nafsi wey wa ninkan jihaadu nafsina waa wadaa jihaadu shaydaanna wuu wadaa jihaadu lkufaar wax ka maqanba ma jiraan sidaa darteed bay slafka odhan jire ninka iimaankiisa inuu iimaan ku daciifo safka horatag bay odhan jire jihaad liannuu meel nafta lagu tijaabiyo oo lagu carbiyo halgankaa ugu qiimo badan way toosaysaa dad bay noqonaysaa ilaahay inay ku xidhantaa soo geli inuu bini aadam daciif yahayba ogaanaya khawf baa geli cabsi baa geli waa ku dayan shaydaanko dhan baa xidhxidh maayo adoo dhan ba imaaniyaad baa ku gelaya salaatuleyl aan tukan jirin baad tukanaysa qur'aan aan akhri jirin baad akhriyeysa markaad meelaha tagto waxaa la og yahay waa wey laakiin markaad tunji ku fadhiisato salaadda fajr ku dhaafin baad dadaashayba wa akmalu اlkhalqi cinda allah khalqi kuwa u dhammaystiran waxaa weeye xagga fadliga man kamala ruuxii dhammaystira almaraatib aljihaadi kuliha wاlkhalqu khalqigu dhammaantood mutafaawituuna waa kala tagsan yihiin fii manaazilihim darajooyinkooda cinda allah kala tagsanaanta iyo kala saraynta maxay ku dhisan tahay tafaawutihim ka tafaawutihim fii maraatil jihaad si jihaadka ay u kala sareeyaan baa jihaadu nafsi aan dhaafaynin nin baa jihaadu nafsi wa shaydaan ku eg nin baa intoo dhanba isku daray idan ninkii intoo dhanba laga helay wuxuu ka qiimo baday ninkii bacdi laga helay walihaada saa darteed buu kaana akmala alkhalqi khalqiga axadka u dhammaystiran wuxuu noqday wa akrama ugu eh, eh, eh, karaamo badan ee ugu qiimo badan cala allah ilaahay dushiisa khaatimu ambiyaa'ihi wa rusulih rusushii ilaahay iyo ambiyadiisii axadka u dambeeyo nebi maxameda sal alay slam asagaa marka gunaanadkii iyo garadambayska rusushu ah suubanuhu sal slam marka wuxuu noqday akrama alkhalaa'iq cala allah akmala alkhalaa'iqi iimaanan wa jihaadan maxaa jira oo saa nabiga ku noqday fainahu subanu kamala wuxuu dhammaystiray maratiba jihaad o dhan buu dhamaystiray wajaahada waa halgamay fi llaahi ay fii diin ilahi xaqa jihaadi jihaad mid ku dhammaystiran wa sharaca nabigu wuxuu gudogalay fi ljihaadi halgan iyo dagaala min xiina bucia maalinkii la diray laga bilaabo ee nabiga la soo saaray ilaa an tawafaahu اllahu caza wajal ilaa uu nabigu ilahay oofsado u geeriyooday asaguna sl ciidan diyaariyey oo usaama u dhiibay buu nabigu naf baxay isagoo ciidan intuu amaamuday diyaarshay madiine weli uusan ka bixin oo duleedkeeda uu ciidanku marhayo ayaa nabigu xanuunkii cuslaa ku yimid usaama nin caqli badan baa wuxuu nabigu intuu meel ku beeqaamayo waan sugahaya bixi maayo usaama weli bixin buu nabigu geeriy sal slam maalinkuu nabigu geeriy maalin ka horreysay galabkii ayuu usaama yimid nabigoo xanuunsan oo codku xidhmay oo xaaladiisu ay halis u yimid markuu nabigu usaamo arkay yo u daceeyey nabigu cirku farta u taagay markaasu madaxa ka saaray saddex goorbu nabigu saas yii kusoo foorariyey usaamaha nabigu muxuu samaynayaa facaraftu anahu yadcu liibu nabigu ay u ducaynayey aabbihii dagaalkii muutu ku shihiday nabigaa soo korsaday nabiguna waa geeriyoonaya wiilku waa welioo lixi toban jir toddobiy toban jir ahal iyo qaraabo la-aan wey laba aabbuula aabbihi horaan buu shiiday aabbihii labaadna nabigu ah sal slam ciidan buuna u dhibay xil culus baa loo diray falastiin buu ka dagaalamay ubna falastiin waxaa xukuma maxamed cabaas baa ku haysta hadda meesha uu ka dagaalamay usaama nusayd urdun bay raacsantahay niman baa sheegay almuhim inay ramalla daris la taa loo badan yahay oy xagga casqalaan weliba jirto si kastaba noqotee halkaasuu tegey nabigu marka waa u duceeyey aad ba ugu duceeyey ma hadli karno codkii baa xidhan oo xanuunkii baa kala goya qanadii kaarki marka nabigu gacantu kor u taagay markaasuu ku soo foororiyey fa caraftu anahu yadcu lii idan nabigu sal laxadaadkii nolosha u dambeyey halgan buu kaga dhintay halgan buu ku bilaabay suu khadkaa u saaraa nabigu uu ku geeriyooday saasa lagaa doonaya dad sidii qolyihii ogaadeenka tirada maya baabuurkii wuxuu ku biyabeelay shidaalka wuxuu ku goostay mxuu ahay albaabka malezana aday kuu taalla nasal allah salaam wa sharaca fi ljihaadi min xiina bucitha ilى an twafahu اllahu caza wajal fainahu waryeeshaan lama nazla calayhi markuu rabbi ku soo dejiyey qowluhu tacaala ya ayuha اlmudairu nabiga istuduubahayow ama isdaboolayow qum istaagoo fa andir ummadda u dig warabbaka rabbigaana fa kabbir rabbigaa weyne ay cadimhu wanazihu ama allahu akbar dheh wa hiyaabaka dharkaada fa faahir nadiifi oo aahiri min anijaasaati walanjaas marka ama waa cala daahiri ayaa lagu maraayo wa hiyaabaka dharkaada wey nadaafadda iyo tahaarada iyo weysada iyo qabiis ku dadaal iyo dharku nadiifiso ama dharkaadoo iimaanka loo jeedo qalbigaada iimaankaada walibaasu taqwa khayr labadaaba waa la sheegaa yaa ayuha almudair maxaa ku jira eh, faa'idaa ku jirto nabi allow hawshaa lama ogolo wey hawsha lagu diray iyo isduduub iskeeni mahaya lannu carabtu waxay odhan jire ninka asagu balaayada ka digahaya ee calalka tuurahaya annadir lcuryaan baa lahahda somalia dhaqan wayl ninku markuu balaayo sheega calalku iska wareejinaya markuu balaayo ka digahayo isagoo qaawun buu qaylahaya macaawis intuu iska wareejiyoogo uu qabo oo marad eh, ursulo ayuu warfinhaya ninkaas ah, barbaaba galgalan jirayba nin baaba galgalanba qolyaha qaarkood markay rabaan inay qaba'ilka isku jabiyaan masar buu xidhanaya siga habanka gambuba xidhanhayaaba dirac iyo wax isku daagahaya iyo cambuur iyo saako masar buu xidhanhaya ilaa reer meel la saarana eh, muxuu i haweeney baan sida saacadda dumarkaan ka tirsanahayo hebel masar buu xidhay ku leeyihin waa isku baaba'ahaya lakaa dhaqaaqi maayo ila nin balaya isu geystay nebi allow waxaa lagaa rabaa inaad noqoto nadiirulcuryaan diga markaa balaayo ka digahaya oo balaayo arkay oo dhagadhabanhaya lagaa rabaa inaad suduuto lama rabo wey qum faandir saasaa loo yidhi shamara aayaddaa markay soo degto nabigu waa u istaagay xilkii ilaahay u diray subxaanahu wa tacaala shamara nabigu wuxuu xanjeertay ama fayday can saaqi dacwa dacwadii dhudhunkeedii buu faydo weeye ruuxu markuu hadda hawl u diyaargaroobi waaxid xaytaa maxawistuu gaabsadaa hawlbaad gelaysaa marka waa kinaaya looga jeedo nabig sal sl wixii dadaal ahaa oo uu heli jiro o dhan buu la baxay wuxuu marka reebtay ma jiro qabaa'ilka ku wareeg meel kasta istaag fadhi kasta jaanis kasta habaylihin wa qaama nabigu waa istaagay fii daat illaah ilaahay diintiisa wuxuu u istaagay atama qiyaamin istaaga midka la mika u qiimo badan xil aadama guto xilku u adkaaba nabig gu sal slm maxaa yeelay ambiyadii ka horeysay nabiga iyo rusushii ka horeysay nabiga tuulo iyo qaryo iyo magaal loo diri jiray adduunko dhan baa nabiga loo diray yaa ayuha annaas inii rasuul اllahi ilaykum jamiica kulligood xil badan baa u yaalla wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin idan marka waa nabigu hawshaas waa u istaagay markuu u istaagayna saxaabadii iyo muslimiintii joogayba markhaati gashaday xilkii inuu gutay in kale way ka marakaceen ilaahay baana u tasdiiqiyey subxaana rabbika rabi اlcizati cama yasifuun wa salaamu cala mursaliin mar haddaad ilaahay salaam ka maqasho cala alkhalaa'iqi waاnnaasi wاlrusuli wاlmalaa'ika waa taskiyo iyo rumayn iyo ilaahay marati kacay dadka in xilka guteen salaam iyo nabadgelya waxaa la kulma ninka xilkiisa ka soo baxay nabigu markay ambiyadu xilkooda waa guteen wey intii la rumeeyey iyo inaan la rumayninba wa dacaa ilى اllahi ilahay buu ummadda ugu yidhi diintiisii leyla wa nahaara addacwaةu ila wa ilى kitaabihi wa ilى sharcihi wa ilى diinihi wey biijmaci salaf saalix leylan habeen iyo wa nahaaran maalinba wa siran hoos iyo wajahaaran korba sir iyo saaqba nabigu wuxuu la hadhay ma jiro walamaa nazla markuu soo degay caleyh cala rasuul qowluhu tacaala fasdac cadee oo carabka ku dhaji bima tu'mar wixii lagu faray ummadda u sheeg bal hala laaban waacrid can almushrikiin inaa kafaynaaka almustahziyiin fasadaca nabigu wuxuu caddeeyey sadcigu waa atasriixu bishay wa tanfiiduhu wixii inaad fuliso ood caddayso oodan laalaabin wey siduu yahay u sheegto fasadaca biamri illaah amarka ilahay buu nabigu ku adimay laa ta'khudu asagooysan qabanaynin fiihi fii amri illahi wa qiyaamihi lowmatu laa'imin nimid canaanaya canaanti lowmadu waa dhaleecaynta cambaaraynta eedaynta weeyaan laa'imkuna waa ninka ku eedaynaya eedan kama dadka dad ammaan ka sugto ku ammaani mahayaan waa in adugu xilkaada aada gudato adiga ilaahay saa isku tihin waa inaad hawshaa ka xisaabtan hawshaa un qiime oo eeg laakiin axad kale ha qiimaynin fadacaa ilى اllahi ilahay diintiisa nabigu wuxuu ugu yidhi asagiira dadkii ilmihii yaraa wاlkabiira waayeel mid weyn cafwan wاlxura mid madax banaan wاlcabda adoon wاdakara lab wاlunhaa dhadig wاlaxmara mid casoo guduudan wاlaswada mid madow wاljina wاlinsa jin iyo insiba axad uusan nabigu diinta gaadhsiinin oo usan xaqi u sheegin ma jirin wey haddii xaqi haddii ummadda loo nabigu cilmi baa lagu soo dejiyey oo haddii isagu cilmi uu bartay ma jire wa callamaka maa lam takun taclam cilmiga nabigu waa laga helay waa ku dhaqmay cilmigii lambar kow asagaa ku dhaqmay ummadda ugu yeedh waa tuu hadda wadaba ummadda haddii loogu yeedho maxaa diyaar dhib iyo rafaad iyo dagaalan baa diyaar ah bilaaban doonta marka lagula dagaalama sabir baa laga rabaa hawshii ba hadda bilaaban doonta walamaa sadaca nabigu markuu caddeeyey oo shaaca ka qaaday biamri illahi ilaahay diinkiisi iyo waxyigiisii oo wasaraxa oo u caddeeyey liqowmihi tolkii bidacwati dhambaalku waday dhambaalku waday buu caddeeyey ayib wax kasta isku dayeen in la dilo in la shirqoolo in gabdho la siiyo hawshan jooji boqor baan kaa dhigaynaa waan ku caleemo saaraynaa waan kugu caana shubaynaa gabdhaan kuu guurinaynaa xanuun baa jira dhakhtar weyn baan ku geynaynaa oo waxaan kuu qaadaynaa meel khataraan ku geynaynaa wax kasta isku dayay xanuunka nabigu hayo waa xanuun diimeed weeye xanuunkaasna lagama bogsan in lagu dhintada mooye ayagu xanuunkii baa ka khaldamay ayib xanuunmee hadda wanaag iyo khayr way iyaga way wareereen waxay arki jireen wiil yaro agoona oo iyagu ay soo kursadeen oo maxamedulamin ah oy rajo badan ka qabeen inuu shirkiga hawlan u maamulo iyo dawaaqiidda waxaan uu ka agaasimo unbaa dhan kale ka baxay waa waxaan laga filayninba wasaraxa liqowmihi bidacwati wanaadaahum nabigu ugu dhawaaqay ugu yeedhay bisabi aalihatihimba ugu yeedhay aalihadooda in la caayo aalihada la caayo maxay ta waa in la inkari inay ilaahye yihiin nabigu cay kale lama imanine wuxuu i waxaan ilaahye ma aha waxba idin tari mahayaan waa axjaar iyo asnaam iyo geedo iyo xarkaad u dhoobteen wey laa tanfac walaa tadur aalihana ma ilaahay baa keligii xaq lagu caabudo idan nin aad ka aaminsan inuu asugu adduunkaba kala hayo ama wax kuu qaban karo ood barakaysan o lgu dhaho waxba kabtiisaa ka roon waad xanaaqaysaa waa laga cay ilaahay wanaadaahum bisabbi aalihatim wa caybi diinihim iyo diintooda in la ceebeeyo ishtadda waxaa daraday adaahum lahuna dhibaan diintoodii marka la cayad waxay wadeen waxa wadan waa abaadil baali kufri weeye diin la-aan weeye inta ku dhimata waxaanaan ahlu naar weeye idinkuna hadaad ku dhimata naar baad gelaysaan nabi war cad on aan la barbaraynin buu la yimid ilaa odaygii reer khusaaco waagi dambe uu ka calaacalay xusein cimraan ibn xuseen aabihii oo odaygii xusein intuusa islaamay nabigu u yimid nabi maxamedow wuxuu ihi awowga cabdilmualib baa tolkii kaaga fiicnaa buu i seeduba maxaa jira awowga cabdilmualib quraysh iyo carab markay yimaadaan hilbo iyo loog iyo caano cad iyo cadiin buu ka dhajin jiray cad iyo caanu ka dhajin jiray geel buu u gawrici jiray kuruska hilibka beerka aayar bay muxuu aha waxaas barfuuqi jireen ayagoo nin walba shaaruubtu u qoyan tahay yuu dhaqaaqi jiray wa anta tanxaruhum naxran buu laakiin adugu waad buu buur abujahl soo qaba gawrac odayan shaaruq waad kawaamaysaa buur ee reer kawaan aayar odog waa garamaya ma ogtahay awowna ayagiibaad kawaami awowgaana geel buu uqali jiray buu raggaani aad haddii awowgii khadku ku jiray iyo nabigu khadku saaran ya isku baab ahaynba laisma fahmi karo bini aadamku marka sidoodaba dagaalka iyo hawlaha way necab yihiin odaygii reer khusaca wuxuu arkay inuu khadka nabigu inuu wax gowracahay awowgiina uu dadka u gowrici jiray wuxuu u sawiraan xunabi allo wuxuu i adagu dhibkaasad yaad wadaaba markuu hawsha dhamaysto nabigu la hadlayay wuxuu i waayahay dhibba ma lehe maxaan ku ducaystaa ii sheeg waxaan ku ducaysto waa gaal wariima islaamiy wuxuu waxaad ku ducaysataa allaahuma acidnii min shari nafsi wa rushdi ku ducaysaa la ilaahw iga badbaadi naftayda sharkeeda khayrkani alla uga hanuuni dhowr beri buu maqnaa ducadii baa loo aqbalay uu soo noqday faaslama lilahi rabbi اlcaalamiin cimraan ibn xusein maata xusein alkhusaaci oo cimraan aabihii ah famaata cala اislaam waxaa weeye marka shaygaani siisu waa la dhibsanhayaa oo lama ogola rag in laska dhacasho ama nin la gowraco ninka hadda soomaaliga gaal la gawra maku arko dhowr habeen muxuu ahaay raashin cuni maayo nimanka niman waana dadkii gawracaya buu ku waxa muslim la gawrici ee la baabi'in ee sida ariga loo baabiin ee taangiga la marin ee daa lagu garaaci ay dhuxuloobahay intay gubtaan muslimiintu ma danqanaya ma diiranayso ninka u badan baa ina lilahi wa ina raajicuun haafberisaysi waa sii socdaa ninka u badan wey inoogu roon intuu inaalilaysto iyo haddana haafberis iyo wuxuu dalbanaya iyo mxuu ah wasladiis hol tagay gaal la gowracay indhahoos dabamaan ma dhan waan mataqay isbuucan wax ma cunin buu kuleehay yani hawlihii uun gaala ku jiray baa qalbigeena ku jiray lakin islam baynu ismoodayna ciyaada bilah wanaadaahum bisabi aalihati wacaybi diini ijtada waxaa daraaday adaahum adaa quraysh wاlmushrikiin lahu lirasuuli الlah waliman ay cadaabahayaan istajaaba lahu nabiga yeelay u hogaansama min asxaabi asxabtis ka mid a nabigana waa dhibeen oo waa rafaadiyeen saxaabadii raacdee rumaysana waa dhibeen lagu dayn mahaye wanaaluhu nabiga waxay gaadhsiiyeen oy ka gaadheen oo wanaaluhum saxaabadana ay u geysteen bianwaaci اlada nabigii hawsha waday iyo inta raacday ee muslimiinta ahayd dhib badan baa loo geystay waxaa ka sheegay cbdillah mascuud waad garanaysaan xadiidka boqol iyo kontonaad eenu ku maray muqadimada ibnu maajah kaana awala man adhara islaamahu sabcatun dadkii u horreeyey islaamkooda muuji toddobay ahayd rasuul اllah abubakr suhayb camaar bilaal miqdaad aswad mxuu ahay camaar hooyadu oo sumaya imise wey khabaab miyaan sheegay khabaab toddobadaasi ahayd faama rasuul اlahi famanacahu اllah bcamih وأma abu bakr famanacahu اllah bqowmih وأma saaئirهm faأkhadhm الmushrikuun وأlbasuhum adrac الxadiid وsahruhum fi الshams fama minhm min أxadi إila waataahum calى ma araaduu إla bilaal إla bilaala fainahu haana calى nafsi وhaana calى qowmi intoodii kale nabi maxamed horta ilahay wuxuu ku difaacay adeerkii abu aalib baa cadh wiilka iga taabta meelaha inay ka helaan oo madax kaga istaagaan oo ay garaacaan oo ay dhibaan mooyeen dhib weyn oo dil ah umaysan geysan intuu adeerkii noolaa isagaa ku hagoogtay abubakar qoys reer bani tamiim la yidhahdoo laangaab oo yar laakiin musiibo ka dhashay car odayga taabtaa la yidhi quraysh quraysh muxuu ahaaye reer bani haashim iyo bani makhsuum iyo bani cadiiba ku aarateeni bal la taabto laangaab lama dhawaade ma ogtahay qoys yarow ka dhashay waxay caryaa taabtaa muxuu ahaye odayga ayaga maruu nabiga ku hagoogtay rifeen oy dileen waa jira laakiin dhib weyn abubakar umaysan geysanin شhan baa soo hadhay waa bilaal suhayb miqdaad khabaab ibn arat camaar ibn yaasir hooyadii intoodaas wey miqdaad isku jirin baan filhaya khabaab baa ku jira shantoodaas dhab baa la siiyey iyagu tool badanna kamaysa dhalanin waa la qabtay waa la cadaabay dhar camburbireed baa looga in dharka inti laga siibay dab iyo koyal baa lagu qabtay waa la rafaadiyey waa la garaacay afar shantooda afar ka laga rabay ku hadleen ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaan baa ku dhacday gaalnimay ku hadleen lisaan carabka afka baarkiisa oon qalbiga jirin beel wuxuu intaan noolahay naf igu jirto iga maqli maysan wax gaalnimo ah wax doontaan sameeye waa la garaaca axadun axad waa la wada axadun axad garaac rafaadi waa laga samay marka dambe intay qabteen o xari ku xidheen sidii eh, keeno geliyeeno dacaye bay caruurta u dhiibaan markaas la wareejiya laagaha farqaha kala dhaadhaca nin mun xari kugu xidhan ilma carruur loo dhiib muxuu ku samay mar sheebbay kala dhadhacaan mar geeday la fuulaan mar doon waxay ka tuuraan laag bay la qaadaan eber waa laga samray markay naftu ka bixi gaadha laska daayo weligii ku hadli maya gaalnime faraha ka qaada cabdullahi baan ka fa haana calaa qawmi haala can nafsi naftiisii baa la noqotay wax liita ma naftan xunta intaa la lex jeclowdo bal ilaahay ku kufri carabka afka baarkiisa abadan bur waa diiday sidaa darteed kaana akrama annaasi cinda abi bakr cinda cumar maku noolaa cumro meel fadhiya haddii baal yimaado majlis goosha isagoo kici jiray gogosha iyo kursaasuu siin jiray waagi dambe uu dhintay bilaal khabaab buu sida u xurmayn jiray maalin baa cumro fadhiya kursi ku fadhiya oo lasoo dhoweeyey meel yaa khabaab soo galay wuxuu ihi soo fadhiiso famaa axadu akrama bi hada almajlisi minka ilaa bilaal meesha nin kaaga kaa mudan baalun baa ka baa lama jooge soo dhowo buuri yani nimankaas sidii loo soo dhibay iyo diinta sidii loogu rafaadiy axad loo rafaaday ma jiro ayadoo sidaa tahay nimankaa maxaa loo dhibi maxamed mabdu la yimid sal slam dhibka nabiga loo geystay nebi hortii loo geystay ma jiro udiitu fi illaahi wamaa yuda axad nabiga a sal slam ilaahay diinkiisa lay dhibay axad loo dhibana ma jiro si lay dhibay wa ukhiftu fi wamaa yukhaafu axad ilaahay diintiisaa la cabsiiyey axad sidaa loo cabsina ma jiro hawl culus weeye ayb baahi rafaad saxaabi iyo muslimiin aan hoy hayaad lahayn oo soo jirooday culayska saaraa oo culayska isagoo meel la gahin lci robe wey isagoon meel la gaadhin baa muxuu ahay baashan hoose ka hooseysa garka horeysana ay caddaatay garkiisuna u isbedelay asagoo timihiisu madooyin buu oday waayeel u muuqday caaisha ka cabirtay nabig sal lama xatamahu الnaasu fadhi bay ku tukan jiray tir dadku markay nabiga cusleeyeen oy dadku ruugeen oy baabi'iyeen dadkaa ku tuntay tir nabiga see nabigu istaag buu ku tukan jiray dhowr iyo toban ragcadood laakiin markay dadku baabi'iyeen nabigu ay ku tunteen wuxuu gaaday inuu ku tukado fadhi saalaha qaybo ka mida ah, saatuliilka laga hadlaya ruuxu markuu fikirhayo asagoo meel la gaadhin buu degdegahaya culayska nabiga saara ciddii maanta la saaro way waalanaysa khadka ka baxaysa canii biyuu isku darahaya marka waxaa u dheeraa inaa sanulqi calayka qowlan haqiila diintan gudbinteeda ummadda gaadhsiinteeda hawlu saalan maaha dhibkii waa kana sheekhu wuxuu ihi hawshaa ku talagal wa haadihi in laysdhibo oo mabda'a lagugu dilo sunnat اllahi caza wajal fii khalqii waa dhaqan ilaahay uu leeyahay khalqigiisa mudaciga iyo saadiqa see lagu kala saari ninka iska sheeganhaya kulu yadaci wasla bileyla waleyla laa tuqulu lahum bidaka ida اshtabaka dumuuc calىa khuduudin tabayana man miman tabaka idan see lagu kala gara nin wuxuu le anaa meeshan sheekh ba ka ah hawshan maxaa kaadi baan u cabay kanay noqotay ninka waxbuu sheeganhayo kana garhku feeri see lagu kala saarahaya waa in imtixaan culus laga qaada wey ayb cinda imtixaan ilmar yukramu aw yuhaan wey kama qaala tacaala maa yuqaalu laka nabi allow lagugu odhan maayo ilaa maa qad qiila lirusuli min qablika fiihi qowlaan slf aayadda maa yuqaalu laka min xayu alwaxy wاrisaala diinta laguu sheegi iyo xaqa laguu soo tabin iyo waxa laguu sheeg wix ambiye loo sheegi jiray w nab maa yuqaalu laka min cindi illah niman baa ku fasiray ayb lakin ظaahir اlaaya waa maxay waa min الtakdiibi wالtaxqiiri wاlاstihzaaءi wاlkufri in lagu gaaloobo wax laga hadlayo nabi allow maa yuqaalu laka min jihat اllah ambiyadii min abina aadam ilaa muxamed wixii loo sheegi jiray wax iyo xaqa laguu sheegaya wey oo adugu nin takooran oo wax cusub la yimid ma tihiide aabbaha ibraahim xaqu uu la yimid iyo wixii loo sheegay ba alla kuu sheegaya culma halkaasay la mareen wsabaab waa ma ayaddu sida ku cadday maa yuqaalu laka min jihati اlmukadibiin lirusul gaaladu waxay kuu odhanay wixii ambiye lagu yidhi saaxir majnuun kaadib kan weeye waa lagaaga horreeye wey marka ambiyadaa sidii loo dhibay baa laguu dhibhaya dul qaado waa sabarsiin tacsiyo wey ilaa maa qad qiila lirusuli min qabli ina rabbaka ladu maqfirata wadu ciqaabin aliim wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waاljini yuuxii bacdum ilaa bacdin zukhruf alqowli guruura walow shaaa rabuka ma facaluuh wakadalika sida oo kale ayaan jacalnaa yeelay likulli nabi nabi kasta caduwan baan u yeelnay shayaaطin alinsi waad ka bedele waa badel min acaduw hadaad doonto ama mafcuul kii koobaad badhi caduwana waa kii labaad oo waxay noqon wakadalika jacalnaa likulli nabiyin shayaaطiina alinsi waاljini baan caduwan oga dhignay nabi kasta insiga shayaadiintiisa iyo jinka shayaadiintooda ayaa cadow looga dhiga wey marka caduwan ba waxay noqonaysa mafcuul athani way noqonaysa lijacala ayb intaba waa un la sheega laakiin muhimaddu waa maxay nabi iyo rasuul kaa ah horeeye oon cadow lahayn ma jiraale nabi allow jinka shayaadiintiisu ila jinku islaan iyo gaaluu leeahay inta maradada mooriyaanta ayaa shayaadiinta loo jeedaa insigu suuro insi bu laakiin shayaadiin baa ka buuxda xaqoo dhan baa kaa hor marka ambiyadu cadway leeyihin rususha kaa horeysa iyo baa loo samey aduguna ayagabaa la mid tahay weeye dariiqaasaad maraysaa وkadalika jacalna likuli nabiyin caduwa min almujrimiin caduwa min almujrimiin wakafaa birabika hadiya wa nasiira kadalika sida laguu beeniyey nabi allow maa ata aladiina min qablihim min rasuul ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bih bal hum qawmun taaquun ila kufaar quraysh iyo carab baa nabiga beenisay nabigu hawsha inuu la yaabaa la diidan yah hala yaabi male maxaa jira hortaabaasaa dadka lagu samayn jiray ambiyadii kaga horreysay walaalaha rusushi saasaa loo been jiray kadalika siday kufaar quraysh ku beeniyeen oo kale maa ata aladiina kuwii ooma imanin min qablihim quraysh iyo carab ka horeeyey min rasuulin rasuul xaggi ilaa qaaluu waxay ku dhihi rasuul kastoo u yimaada saaxirun waa sixiran yahay dadku sixrhaya saaxirun asagaa dadka sixrhaya aw majnuucun madaxa laga maraya maanka atawaasow miyay isku dardaarmeen baa lee bihi bitakdiib wa biramyi bisixri wاljunuun waxay isku dardaarmeen wey isnagoo soo gaarine waxaan miyey isku dardaarmeen baa ilahay ley subxaana wa tacaala waa inkaar iyo tawbiiq weeye kuwii u horreeyey waxay sheegeen baa nabiga u dambeyn lagu lehay nafsa shay hawshii lagu fircawn uu ku yidhi nabi muuse buu maanta maraykan la taagay nafsa shay maxaa guulaysatay dimuqraadiyadii xaqii baa guulaystay cadaaladdii baa maxay ka guulaysatay islaamki iyo tawxiidki iyo khayrki wey waa lagu sheegay inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi ardi fasaad wey wax kale ma ah fikirkan hadduu faafo ummaddii wuxuu ku abuuraya karaahiyo dadka isku darhaya gaaladiiy muslimiintu isnacsiin haya kale maaha waaba asal min diina inaan isnacno oon jilac iyo noqno aboor wax la doonaya soo maahaba inaynu isrugno wax rabo kala baxno tii baa rabaa marka weyluhu isnuugaan baa la lodi weyl laisku sii daayiyo in laysdhaaryaa la doonhaya gaalo saasay rabaan gaalkii muslimku in laysdhaariyo oo gabadha muslimta gaal guursado ood u gaal guursato oo laisdhexyaaco dadku insaaniy wa la yahda insaaniyo diinta in lagu badala doonahaya doofaaro iyo ilaahay muminiin buu yaqaan wax udhexey ma jiraan doofaaro gaala iyo muslim w khayr wax udhexey ma jiraan gaalkaasoo la doonahaya in uu muslimku ku shaqaysto oo biyaha kuu dhaamayo jizyana bixiyo ayib ama jahanamo loo diro ima an yuslima wa ima in la dulayso wax udhexeeya ma jiraan muminka muwaxidka ee alla caabuda ee addoonnimo alla u ogol addoonnimada ilaahay ninkii diida waa inaad addoonsato wey hada muslim muwaxid ilaahay keligii buu caabudaa rasuulku raacsan yahay addoon ilaahay aaminsan oo rabo wey addoonkii ilaahay ku caasiyey waa inuu kuu khidmayo adig intaan akhraba la gaadhin warkuu intaas xoolihiisina aad la wareegto haniimatan wa fay-an <clears throat> iskuma dardaarmine bal hum qowmun taaquun duqyaanka iyo xadgud baa u geenaya debdaradaa wey dardaaran hore ma jiro maqlahayaane maxaa jira waxaa keenay weeye duqyaanka xadgudubkaa keenaya haddaad laba baaqi tihiin isku dariiq baad maraysaan wey sida labada mumin isku meel u maraan labada daalimna waa isku dhaqan wax yarun baa udhexeeya facaza allahu subxaanahu wa tacala nabigu ilaah u tacziya nebiyahu bidalik arinkaas in ambiyadii ka horreysa lagu yidhi oo suxra lagu yidhi oo lagu xadgudbay baa nabiga loogu tacsiyinaya dhibka lagula qaba dhib adigu ku goone ma aha wey nabi allow hortaabaa ambiya kaa horeeye waala kaa horeeye baa jira jidkay mareen baa lagu marinhaya dulqaad facaza allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ugu tacziyey nebiyahu nebigiisa maxameda bidaalika arrinka asaga ah in la dhibay muslimiinta ka horreysay in muminiinta la dhibay in la rafaadiyey in la baabaasho baa looga qiseeyey si ugu cibro qaato wa ana lahu uswatan inay dayasho u jirta nabigu dayasho u ahaatay wa ana lahu lirasuul uswatan qud buu leeyahay inuu ku daydaa laga rabaa biman taqadamahu min almursaliin mursaliintii ka hormaray nabigu inuu ku daydo ayaa laga doonaya wacaza atbaacahu haddii nabiga loo sabirsiiyey oo ilaahay uu la hadlay muslimiinta nabiga raacay la dhibay maxaad ka leedihiin ilahay wuxuu yihi am xasibtum ma waxaad u malaynaysaan muslimiinay an tadkhulu اljanna janna inaad iska gelaysaan walamaa yatikum asagoonsa idin taabanin oo idin soo gaadhin baa le mahalu ladiina khalw min qablikum dadkii idinka horeeyey wixii qabsaday masalku waa xaaladii ku dhacday muslimiinta inka horrey baa loo jeedaa alxaala asiibta dadkii idinka horreeyo o idin taabanin minaad janna iska gelaysaan baad moodaysaan suuragal maa la yidhi walamaa yaatikum asaguusan idiin imanin mathalu ladiina khalow dadkii idinku horreeyee tegey min qablika hortiin dadka maxaa ku dhacay masatu maxaa taabtay alba'saau dhibaato weyn iyo wadaraau xanuun iyo laxw wa zulzulu waa la argixiyo wey cabsi iyo takwiif xaggaa laga soo boodi diyaarad baa laisku fadhiisin taangii baa idan jiidhi dheli celiyo dhul bad bad iyo berri baa la iska gelhayaa meelaad istaagto baad waayeysaa ayb cabsi baa carla ekeysa colmo ekeeyaa la yidhi meel kasta in baalkaaga soo boodi maad moodi ila khoofki baa lagaa badiyey ayb si lagugu hanjabhayo xataa yaquula rasuul ilaa uu rasuulku yidhi iyo waladiina aamanuu maca iyo intii rasuulka rumaysay raacday yowm alaxzaab ayad yom lxud intu waa la sheegay axzaab baan loo badan yahay mataa nasrullah ilaahay gargaarsiku waa goormo dhibkan iyo dulmigan iyo cabsidan iyo cadaabkan iyo colaadan ilahay goormu naga saari doonaa alaa ina nasr اllahi qariib inay jawaab tahay lisuaal ama ay tahay jumla mustanafa intaba suuragal wey ilaahay nasaysu waa qariib laakiin waa dhowya ya waxaase ka horey imtixaan ilaahay guushiisu way iman iyo gargaarkiisu iyo hiladiisu laabudda waa in dad muta in loo gargaaro in la helo wey dad muta in loo gargaaro oo ilaahay u kaalmeeyo iskaga gargaar ma ahe wuxuu ilaahay ugu tacsiyey muslimiinta dadka hore ku daydaa la yidhi aliflaamiim axasiba annaas dadku waxay moodayaan baa la yidhi dadka laga hadlay waa maxay waa muslimiin maka almustadcafuun baa laga hadlaya ayb an yutrakuu in laga tegey oo la day an yaquuluu inay yidhaahdeen keliya aamanaa wahum laa yuftanuun ilaahay baan rumaynay nabad iyo caano ha lagu daayo madaxa lagu sal hawl jirta maaha iimaankan aad sheegatay waa in dhuxul biyo lagu kabasiye kulul wey kadibna markaad ku sabeebto lagu gargaaro imtixaanka waa loo bahay laabudda min almeys ilaahay wuu ogyahay meeshaad ku dambayn xogtaado dhanna rabbi waa hayaa laakiin cilmu duhuur baa la rabaa wax inu banaanka yimaado islaamnimadaadu inay banaanka taala la doonaya iimaankaadu inuu banaanka yaala la raba oo la arko oy kaa muuqato ayib hawshaa maxay ku muuqan in lagu imtixaano wey lagugu sideeye balaayo wahum laa yuftan walaqad fatanna aladiina min qablihim qolihii ayaga ka horreyey baanu alfitnatu alibtilaa wاlikhtibaar wاlimtixaan qolihii ayaga ka horreyey muslimiintaa baanu imtixaanay falayaclamana allaahu ilaahay waa lagu ogaan weeye aladiina kuwa sadaquu fii iimaanihim ogaanshahan cilmigu waa cilmu duhuurin wujuud ilaahay wuu og yahay meel bay ku qoran tahay ilaahay wax kasta oo daqiiqa iyo muxuu ahay daahir waa og yahay laakiin maxaa la rabaa cilmu banaankan keenaynaa wey waa in la wada qarsoon tahay kan islaam buu sheegtay kana islaam buu sheegtay nin walba wuxuu yahay miiska la soo saari cilmu duhuurin wa wujuud liyunaata bitakliif walayaclamana alkaadibiin kuwa beenta sheegay fii iimaanihimna ilahay wuxuu ku ogaan bilimtixaan walikhtibaar anugu arday faahimaan ahay imtixaanka boqol boqol baan keenay hadii la imtixaano maadadan sideedu waabaan ka farxashayba waxaaso dhan oo sheegasha beri ba lagu kala baxaaya marka imtixaan lagaga qaba lagu kala baxaaya marka imtixaankan muhiim jiddan w am xasib mise waxay u maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna sayi-aati xumaanta sameeya kufriga kow ka eh an yasbiquuna inay naga baxsan hayaan oonan qaban karin oonan ku ciqaabayn calى اkufri washirki ayib wasayiaat saaa waxaa baaslo xunu oo liita maa yaxkumuna waxay maleeyeen ay xukumhayaan dembi kastoo gasha ilah kula xisaabtamaya ama si hoosa kuula xisaabtamo ama si banaanka ta kuula xisaabtamay man kaana yarjuu liqaaءa allah ilaahay kulankiisa cadka rajaynaya falyacmal camalan saalixan wey iska go-anta hawsha la garanaya ninkii ilaahay rajaynaya oo ilahay inuu la kulmo khayr iyo wanaag ka doonaya camalkeeda hala yimaado ninkii janno doonaya xisaabteeda hala yimaado fa ina ajal اllahi la aati ilaahay madashiisu way imanaysaa mowdkaa loo jeedaa way iman ilahay mxuu ahay madashiisu oo geeridu kow ka tahay ama gargaar iyo nasri kow ka yahay wa huwa asamiicu اlcaliim ilaahay allah maqalka badan weeye maqla addoomihiisa waxay sheegayaan ama ay ka baryahayaan caliiman bixaalihim wa waman jaahada muslimiinta ee dagaalama fa inamaa yujaahidu linafsi nafsi u dagaalamaya jihaadkii jihaadu nafsi ah in lagu xambaaro waa macno banaanka yaala in jihaad qitaalu kufar lagu xambaarna waa daahir asagoon laftirkiisu labadu waa ixtimaasha fainama waa islaasimaane waman jaahada fainamaa yujaahidu linafsi ninkii dagaalama alla wax u tari mahaye asagaa wax tarsaday wey asagaa wax istaray asagaa wax istaartay asagaa u taalla asagaa u baxsan in allaha lahaniyun can ilcaalami jihaadkaada sadaqadaada khayrkaada aday ku anfacaysaa cinda allah alla waxba ugu tari mayse addoonnimada alla timid aday ku dheefin oy wax ku dari akhriya adduunba wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat kuwa alla iyo rasuulka rumeeyey camal wanaagsana la yimid lanukafiranna waxaanu ka dhaafi oo ka asturaynaa canhum xaggooda sayi'aatin xumaantoodii waa laga dhaafahaya xumaantii sayi'aadkii oo macaasida yaryar loo jeedo ama kabaa'irtaba bitooba lagu dhaafi wa biacmaalin saalixatin maaxiya walanajziyannahum waxaanu ku abaalmarin axsana aladii kaanuu camalka saalixa aade waxay samayn jireen ka u wanaagsan ruuxa aadamaha wuxuu samayn jiray maxaa u wanaagsan ila xumaanna waa sameeyaa wanaagna waa sameeyaa wanaaggaa loo jeedaa walanajziyannahum waxaanu ku abaalmarinaya axsana aladii kaanuu yacmaluuna waxay samayn jireen ka u wanaagsan baanu kuwasan insaan wwasaya اlinsaana insaanka waxaan u dardaaranay biwaalidayhi labadii dhashay xusnan wanaag inuu ku ogaado labadii ku dhashay wanaag iyo khayr iyo biri iyo maqal iyo dhegnugnolaan iyo dhaqaaleyn baa laga raba ayadoo sidaa tahay wain jaahadaaka hadday kugala dagaalamaan aadamow kuwii ku dhalay labada waalid ah iyagaa kugu sokeeyey bacd allahi subxaana wa tacaala warasuuli litushrika bi inaad igu sharig yeesho maa laysa laka bihi cilmu waxaadan ogey lannu inaana shariik lahayn waad og tahay falaa tajcalu lilaahi andaadan waantum taclamuun jumla xaaliya weye idinkoo og rabbi inuusan shariik lahayn ilaahiyaan loo shariik yeelin weye maxaa yeelay inuusan shariik waad ogtihiinba waabaad la socotaan ilaahay axad kaleo shariiga ama ilaah kale ama rabbiga inuusan jirin ogtihin laakiin idabdara wax u samaynaysaa hadday waalidkii kaa codsan inaad rabbi ugu shariik yeesho maa laysa laka bihi cilm waxaan aqoon u lahaynba maxaa yeel maba ogidba mana ogaan kartid xaqiiqada ma aha wey ah, ilaaha kale iyo shariig kale inuusan jirin waad og tahay waxa lagaa codsan inaad ilahay uga maba jiraba warba mahaysid falaa tuطichuma ha adeerin labada waali lagu adeeci maayo xataa almacaasi baan lagu adeecayn wuxuu hadduu shirkiga warkiiba jooji gaalnimada weyn iyo shirkiga waalid iyo keyrkii lagu raaci maayo dembiga macsiyada een gaalnimada ahayn xataa lagu raaci maayo dembiga sagiirada xataa lagu raaci maayo masaailka shubahaadka loo yaqaano alamr اmujtabax masalada shubhada ay ku jirto ee xaaraana noqon karta xaaraan noqon karta bay selafka isku hayaan ma lagu raaci karaa waalidka mise maya laakiin hadday ku dhahaan jamaacada aadan ku raaci maysid ha soomin laga yeeli maayo diinta ha baran laga yeeli maayo meeshan waxaa lagu ceejiyaa ruuxa dhaqaaqa waa la ceejiya ha dhaqaaqin laga dhegeysan maayo wuxuu shaygu marba hadduu cad yahay inuu diinta ka mid yahay waalidka lagu adeecmaya ka tegidiisii ama mxuu ahay kudhiciisa hadduu xaaraam yahay laakiin waxa mushtabaha ah een caddayn waalita birigiisu waa cad yahay cuquuqiisuna waa xaaraani asaga taas ma lagaga tegi mise waa lagu adeec slka isku haya ilaya marjicukum laabadkiinu idinka iyo waalidiintuba xaggayga wey kulli kuwa shirkigu ku amrahay iyo idinkuba sacd bay kusoo degtaa iyo saxaaba kale kuso degta inta waa la sheegaay dhibsa ma lah sacdinay hawshaa hawl lamida qabsatay muran ma lah hooyadii ku tira dadan gaalnimo ku dhicin oodan ka noqonin maxamed xataa takfi macad waa dhimanaya meel adag buu kaga soo haray sacd muqaas waynu gaari doona insha allahu tacaala fa unabbiukum waxaa idiin sheegay markaad soo noqoteen oo akhra timaadaan bimaa kuntum tacmaluun waxaad samayn jirteen nin walba wuxuu hayey baa loo sharxaya waladiina aamanuu camiluu saaliaat wacamiluu saaliaat lanudkhilanahum fi الsaalixiin kuwa ilaahay rumeeyey camal wanaagsana la yimid lianna alcamala waa ruknun asaasi min arkaan iimaan lanudkhilanahum waxaanu gelin doonaa fi الصaalixiin oo jannada ah dadka susuuban meeshay galaan oo jannada ayagoon la geyn doona wa min الnaas gebagadu waa tana dadka waxaa ka mida man yaquulu aamana biاllah ilaahay baanu rumaynay muslimiin baan nahay ahlu khayr faida uudiya fi اllaahi diinta ilahay marka lagu dhibo muxuu samayn jacala fitnaة الnaasi ka cadaab الlah dadka dhibkoodii iyo rafaadkay u geysanayeen iyo hagardaamadii iyo dibindabaday ku wadeen wuxuu u qaadan cadaabka akhirula sameeya rafaadna waa cararhaya war naar iyo cadaab baad ka cararaysaa hasdhaqaajin waxaana ha u bixin maalmo adduunye ah weeye saacado anfaas macduuda walain jaaa hadduu yimaado nasru min rabbika gargaar xagga alla haduu ka yimaado islaamku guulaysto oy gaala jabto oo la kala baxo muxuu odhan layaquulunna innaa kunnaa macakum waa idinla jiraa waa idinla jiraa waan soo ducaynay shilinkaan soo ururnay yurub oo dhan baan manaa nastayba laba bilood xaaska ismana arag inta idinka idiin shaqaynay weligii mxuu ahaayey laba degaan ma kala celin been buu kugu akrinaya yani waaa mxu guuldarrawaa gablan baa layihahdaa marka la guul daraysto hawsha taageri maayo waan garana waxaanu dhacay meeqaan ka talinay ba kuleeyahy hor walaaga kamaa talin beenta naga guuldarro waaba gablanba mar haddii la guuldarraysto inaad qirata laga sugi maayo anuu hawshaa kumaba jirinba weligey wax waan garanhayey dhallinyaro inaysan meel la wax gaarhsan waa ii muuqatay fak fak fak agee meel la waxaan gaari maayo nagnagta inaysan meel la gaarin waa arkay waa la guulaystay waxaa weeyaan boorsayooyin baa la wataa brofesor hebel doctor waxaan mxuu ahay kan magister jaamici miyana taqaanaa abwaan indheer garad cuqaasha isimada wax ordayaabaysaa tusaale gaaban basiid ah <laughs> waxaa weeye soomaaliya waxaad maqli jiray umulka ilowsho dhowi hadday taagnayd hadda bilowgiisa dhexdiisa dhalinyaradii iyo wadaadihii hawiye ee khayrka badnaa ee xamar markuu qanyare iyo xaaraan kunaax iyo hebelkaawaal iyo mxuaha bashiir qaybdiid iyo isoo qabo shayaadiintii sagaalka ah cabdi qaybdi bashiir raagi iyo ay yidhahdeen waa idin dhiibaynaa waa idin gadanaynaa oo saylidda ku taalla jabuuti baan sii maranaynaa haddii shidaalku yaraana nayro baan idinsii maranaynaa kadibna waa idin iibinaynaa wiilashii lagu yidhi mayadna iibin maysaan waa idin iibin mayadna iibin maysaan waa inaad iibinaynaa iyo may unbaa dagaal ka bilowday dagaalkii sidaa ku bilowday markii wiilashii bilaabeen inay risaalad urursadaan o qoryo urursadaan oo isdifaacaan wadaadaha soomaliya o dhan kulli way mucaarideen kulligood nin walba oo caqli ama cilmi lagu tumay ama da iyo dheergarad wuxuu ihi hadday u dhammaa dacwada soomaaliyeed eber dacwada arbaciina caama aanu soo wadnay ama aan afartan sano soo wadnay konton sano soo wadnay maantay u dhammaatay maxaa jira wadaadii qori xabadbay bilaabeen wixii saacaddaa ka dambeeya sagaalkaa qable ee hawiyo daaroodba isnidiri daaroodba meel saaray ba hadda alamkasinoo laqi wiilashaa waa laqaqaban inna badda lagu guri ina bermudaa la geyn ina maraykan baa laga iibsan macasalaam wadaad damboo soomaaliya kelima ka sheegan la arki ma yidhahdeen islaaxa nimanka u weyna baa ku khudbeeyey oo qoran aminkan taalla itixaadkii u weynaa baa ku khudbeeyey islaaxi baa ku kala jabay muxuu ahay nin walbo wadaadoo magac lahaa ama muuqaal lahaa ama oday ahaa wuxuu la soo istaagay nairobi lagaga khudbeeyey oo lagaga muxaadareeyey meel kasta waxaa abal way noo dhamaatay kuwaan yarka waa laqaqaban waa la majoojin kadibna waa lafoodaa la fanfeenan maca salaama intaasoo dhan maraykan baa loo geynaya hadday noo dhamaatay nin walba halkaasu gacanta afka saar maalmo markay socotay ilah baa gargaar nasri keenay intoodii baa isku tashaday muslimiin ka tegey muxuu ahaay e, jubooyin ka tegey inta xamar joogtay ilahay baa oga waa iskaalmaysteen darsi baa la siin lama ilaawaana mooriyaan ma ogtahay hawiye daaroodii dir bay taqaanaa ma wadaadday taqaana mooriyaan wadaad ma taqaane war laban baa hayse cashir lama ilaawaana ka dhac waa garanaysaan waxba ayaadna ku daalin goobjoog baad ahaydeene markay jabeen oo lagu kala baxay dal iyo dibad wadaadka ordi borsada weyn eela anugu hawsha waaba taageersanaaba khayr weeye nasriba ilaaha keenay carabta guuraysa socota kuweyt baa laga yimid carabaa nairobi baa laga dhaqaaqay wax lala helay ma jirin oo soo idinkii ladinka rlaa ma ahayn waa tanaa walain ja'a nasru min rabbik layaquulunna inaa kunnaa macakum dhib hadduu dhac maya maqaan ka talinayna weligeedba ilaa aljeria ninety nine sixteenkay soo socotay kun sagaal boqol lix tobana soo bilaabat ilaa maalinkan weligii wadaad wax keenaba lama arag haziima mutalaaxiqa mutataabica min sayi ilaa aswa waxba keeni maysaan ummadda qoriga ka daaya dhiga isdhiiba boqorada u nacamleeya yesmaniya colbox noqda maca salaama reerkiina dhaqda tunjiga ku taliyay kuleeyihi nasr ilahi haduu meel ka keena waaba soo ruclinayaanba ictisaamu lagu kari warkaalaa dagaalamoona taageera xamar ba inta orod ku tagan waxay dhan waxaan rabnaa xaqa anagii ictisaamo saldhig noo fura شaن bqل wiil baan tababaranaynaa carabaan xoola ka keenaynaa waxaan rabnaa xaq اctisaam ya idinka qaata idinkaa sagaaشhan toddobadii xabaalo yidhi bes waan ka toobad keennay yaa idin diida idinka dhib jira wey waa dhib jira marka waxaa weye nasrigu markuu yimaadana waa tol badan yahay guuldarra markay timaadana waa gablan warku waa intaas ilaahay baa ka jawaab awalaysa allaahu biaclama bima fii suduuri اlcaalamiin ilaahay miyuusan u ogaal badnayn baa le laabaha dadka wa ku jira ilahay baa og ninka iimaan ku jiray ee saadiqa ahaa iyo beenaalaha xoogo buraglaysanaya ee mayracanaya ee daaqsanaya dogsin dhabad baa leya sooma biciidku iyo markuu meel ka dao dhex qaadaya kolba inbuu laacahaya doogsin dhabad doogsin dhabad wey xoogow laantaas meesha ka baxday iyo daruurta meesha ka daaday rag uun baacsan jira oo maalinka hawsha kullaato fariiro bidix ka bixisi jinki iyo shayaadiinti awalaysa allaahu ilaahay musnan biaclama miduu ogaal badan bimaa fii suduuri اlcaalamiin uunka qalbigooda iyo laabahooda wax ku jiro iimaana ama diin la'aana falyata'amal ha dhugta alcabdu اlmu'min wey si fiican u fiiri ha dhuuxo siyaaqa haadi alaayaat aayaadkan aan soo maray cankabuud iyo aayadihii badnaa ee ka horreeyey ilahay qaabka u kaxeeyey iyo sida loo keenay iyo wamaana ha fiiriyo ha dhuuxo tadamanatu ayadu ay xambaarsan yihiinoo min alcibari cibrooyin jamc cibra wax lagu cibro qaato ah lagu waana qaato wa kunuuzi alxikami iyo xikmooyinka ku kaydsanay meesha ku jira xikmada waa maxay asalkeedu alxikma waa ficlu maa yenbagii cala alwajhi اladii yenbagii fi اlwaqti اladii yenbagii hadihi اlxikma lakin xikmadii beri waxay noqotay xakamay noqotay liijaan afka lagaa gelinhayo oo lagugu jagaynhayo faruur xidh bay noqotay xikmadu waa inaad shayga waajibka aad samayso sida u haboonna u samayso xilliguu ku haboon yahay aad samayso hadihi اlxikma shayga waajibkaa baad la imanaysaa qaabka ugu wanaagsan loola yimaadod oo la imanaysaa xilligu ugu munaasabsan ya baad ku aadinaysaa hadihi اlxikma laakiin alxikmaةu wadcu اlashyaai fii mawaadiciha wey kama dulmigu siduu u yahay wadcu shayi fii gayri mawdicihi nafsa shay xikmadu iyo cadliga isku dhow xikmadana caamsan cadligaana ka khaasan ayib waana maxay shay kastoo ilaahay ku amray oo diin iyo xaq iyo khayr ah xilliguu leeyahay iyo sida ugu fiican inaad u qabata laga raba warku waa intaas laakiin xikmadu waxay noqotay alqucuud can اlwaajibaat waljubnu yay noqoto iyo mxuu ahay liidnaan iyo cabsi